roobdoonka iwalkhowfi salaada khawfka oo cabsida xilliga lagu jira salaadahaas noocaasa oo kala duwan jumcadii iyo ciidihii iyo qoraxmadoobaadka madayaxmadoobaadkii iyo istisqihii iyo roobdoonkii iyo salaatulkhawfkii xilliga jihaadka lagu jira salaadahaas iyaga xukunkooda ayuu halkan imaamka xafidahullah uu kitaabaystay oo hoos imaanayaan maqsadka cibaadaadka alfasl awal fasalka koobaad salaat ljumca salaad jumcada ayuu fasal iyo fasalkan koobaad weeyaan abwaab badan ayaan hoos imaan doonta insha allahu tacaala baabka koobaad baabu fadiilati jumcati salaada jumca fadligae ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun afar boqol iyo toddoba-iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdilxasan khirdowsi radia allahu tacala u arda wa can xudayfata ibnu yamaan saaxibi sir rasul lah sal slm radi allahu tacala u arda qaala waxay yidhahen labada saxaaba jaliilka ah laba nin oo aad u culculus ayaa xadiidkan iskugu imaadeen nina waa ninka sirta nabigeen ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam nina waa raawiyat alislaam islaamka dhanba markii raawiyat alislaam la yihah ninka ku dhacay labadan xadiidka isla wariyeen qaala waxay dhn labada saxaabe jahiilka ah qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal l adalla allahu allaweyne ayaa ka lumiyey aljumcata jumco inay qaataan oy jimco ka dhigtaan ciid iyo maalin ay cibaado weyn cibaadaystaan man ummada oo kaan ahaaday qablna anaga naga horreeyey fa kaana waxaa u ahaaday lilyahuudi yahuuda yowma asabti maalin sabtiga ah ayaa ciid u ahaatee weeyaan ciid alusbuuc wa kaana linasaara nasaarana waxa u ahaatay krishtanka yowma alaxadi maalinta axadda ah fa jaa allahu binaa allaweyne ayaana keenay oo fa hadaana all wuxuu nuga hanuuniyey allahu allaweyne fa hadaana all wuxuu nuga hanuuniyey ama fa hadaana wuxuu nuga hanuuniyey allahu allaweyne liywmi ljumcati maalinta jumcada ah fa jacala jumcata salaa jumcadamaalinta jumcada ayuu ka yeelay uu bilaabay iyo wasabta maalinta sabtiga ah iyo walaxada maalinta axad ah jumco iyo sabti iyo axad saasuu alla ka dhiga weeyaan wakadalika sidaas oo kale oo jimcada iyo sabti iyo xad siay u kala horeeyaan hum nimanka nasaarada iyo yahuuddana tabacun annaga ay dabagal noo yihiin ayna raacayaan ayna daba socdaan lana annaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama annaga ayaa ka horayna weeyaan naxnu annaga alaakhiruuna ummadaha kuwa dambeeya ayaanahay min ahli dunya ahli adduunyada ummad anaga naga dambaysa ummadda nabi maxamed ka dambaysa lama arka weeyaan walawaluuna ka ugu horeeya ayaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo almaqdiyu la kala xukumi doonaa lahum ayaga ama loo xukumi doonaa lahum ayaga qabla alkhalaa'iqi khalaa'iq intaan la kala xukumin ka hore ama aan la xukumin ka hore ayaga la xukumi doona saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh ali waslm xadiidka jaliilka ah labada saxaabi oo jaliileynka ah ay nabigeena ka wariyeen calayhi salatu slam wuxuu cadaynaya in nabigeena sal l slm uu sheegay calayhi salaatu wasalaam jimcada inuu ilaahay anaga noo dooray yahuud iyo nasaarana ilaahay uu ka lumiyey subxaana wa tacaala naga horreeyey aan inaga ka horayno jimcaha nagan qaadanay sabtan yahuud ay qaadatay axadna nasaare ay qaadatay weliba in la doornimaad geli ay mxuu axaadiis kale iyo riwaayad kale sheegayaan weeyaan sidaa darteed nabigeenna wuxuu cadaynaa sal alla alay slm qiyaamo annaga inay na daba joogaan oo annaga ka horrayno xitaa kala saaritaanka ummadaha kala saara ummadda nebi moxamed sal allahu alay in la xukuma oo fariiqun fi ljanna nasal an nakuuna min haulaa wa fariiqun fi saciir ciyaadan bilah min haulaa inaan saas loo kala saaro xitaa annaga ummadaha ka horeyn doona ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam kun afar boqol iyo sideed iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa la weri cabduln sakhdowsi ana nabiya nabigeena sal slm qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam khayru yowmin maalintan ugu khayr badan oo talacat alayhi shamsu qoraxda ay usoo dhalato yowmu ljamcati wa maalin jumca kow fiihi maalin jumca gudihiisa ayuu ayuu khuliqa la uumay aadamu nabi aadam la uumay wa fiihi maalinkaa gudihiis ayuu udkhila janata janna la geliyey wa fiihi maalinkaa gudihiis ayuu ukhrija minha jannadii laga soo saaray walaa taquumu saacad saacadda qiyam ma dhici doonta ilaa fii yowmi jumcati maalin jumca waxaana ma dhici doonta weeyaan sidaa darteed maalinta jumcada waa maalin khayr badan maxay ku khayr badan tahay nabi aadam oo bashariyada iyo khalqigoo dhan aabbahood ahaa sababtu ahaa waa maalinta la uumay intaanoo khayr ah iyo saalixiintaas iyo awliyada alla subxaana wa tacaala nabi aadam ay kasoo farcameen maalinta ay alla ume waa maalin khayr badan tan labaad waa maalintii jannada ilaahay la geli subxaana wa tacaala jannadan gal oo ku raaxaysa maalintii la yihi weyaan maalin sahlan maaha maalin saddexaadna waa maalinta jannada laga soo saaray ama marka saddexaadna waa marka jannada laga soo saaray jumcada taayada markaas ay khayr u leedahay waxay khayr u leedahay tacmiir alardi oo intaana waxaa weya wanaag laga qabtay oo intaana waxaa weya khayraad laga sameeyey hadii aanan jannada laga soo bixinin nebi aadam miyaa la heli lahay waa maya ayadna laftirkeeda waa maalin khayr tan kale midda kale in ilaahi subxana wa tacala awliyadiisa u karaameeyo kuwa ashqiyada ahoo dhurdarsadayna muxuu ahaa la edbiyo oo la abaalmariyo ayada laftirkeeda waa khayr ilan haddii aad la simo qof daalima oo alla ku dulmiyey iyo qof muxsin ah, in la sima adliga ilaahay ka mid ma subxaana wa tacaala cadaaladna maaha sidaa darteed waa maalin khayr badan maalinta iyada ah, sidoo kale maalinta qiyaamo ma dhici doonto jumca mooyeen maxay ku khayr badan tahay waa maalinta ilaahay karaamadiisa la gaaray subxaana wa tacaala adduunkan laga raaxaysani mustariix qofka muuminka noqoni qofkii daalimka ahaana muxtaraax minhu laga raaxaysana weeyaan marka inahaasoo dhan iyo inka badanba darteed ayuu nabigeena wuxuu haday sal slam maalinta qiyaamo maalinta jumca waa maalin qorax ay usoo baxda maalinta ugu qiimaha badan ugu sharafta badan ugu khayrka badan ayuu nabiga cadayna sala allahu alay waslm ajir badan iyo acmaal badan oo la qabtana way jiraan way ka midta salliga nabiga oo la badiya calayhi salaat slaam suuratulkaafi oo la akhriyo iyo waxa weyn fadaail aad u tiro badan oo nabigaanu ku sheegay sala allahu alayh waali waslem xadiidkun afar boqol iyo sagaaliy kontonaad can aws ibnu awsin waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka ah radia allahu taca anu arda qal wuxu yihi aws ibnu aws qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm ina min afdali ayaamikum maalmihiinna kuwa ugu fadliga badan ayay ka mid tahay amaba ina min afdali ayaamikum ayaamihiina mid ugu fadli badan ayay ahaatay yowma aljumcati maalinta jumca ehe fiihi maalintaa jumcada ayaa khuliqa la umay aadamu nabi aadam la umay wa fiihi maalintaa jumca ayaa qubida la qiblooday oo mxuu geeriyooday wa fiihi maalinta mxuua jumcada ayaa annafqatu buunka qiyaama la afuufi doonaa wa fiihi maalintaa jumca ayaa assacqatu maalinta argagaxa uu markii afuufkaas u dhaca kadib haddana argagaxa maalin jumca ayuu noqon doonaa ee fa aktiruu waxaad badisaan calaya ana dushayd waxaad badisaan min asalaati inaad igu salaysaan fiihi yowmaljimca gudihiisa badiya ayuu nabigana cadayna sal alla slm ama amruu ku bixina salatu slam fa ina salaatakum salaadiina i salligiinna macruudatun mid la soo bandhiga calayhi korkayga weyaan waa lisoo ya rasul rasuulka allow qaala wuxuu mxuu ahaa raawigii qaaluu waxay ya rasul rasuulka allow wa kayfa tucradu sidee looga soo bandhigaa salaatuna salaadanaga iyo muxuuaha salligaan kugu salnaya caleyka dushaada waqad arimta adoo baaliyoobay adiga oo waxaa weeyaan lafoobay oo baaba'ay sidee waxaa weeyaan loogu soo bandhiga muxuu ahaa ama lagugu soo bandhigi salaadeenna iyo salligeenna weyaan yaquuluuna waxay leeyihiin baliita waad baaliyowday oo muxuu aha lafa waad lafalafowday saas kale weyaan faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal l slm ina allaha alla weyne xarama wuxuu ka xaaraam yeelay cala alardi arlada ajsaada alambiyaai ambiyada jirkooda inay cunta ilahi wuu ka xaaraam yeelay subxaana wa tacaala saas ayuu nabigeena cadayna abu daawuud nasaa-i ibnu maaja daarimi fii sunanihi waana xadiis saxiixa weeyaan marka maalintaas iyadoo jimcada fadliga ayay leedahay fadliga waxa ugu muhiimsan o annaga inaan qabanna loo baahanyana waa in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo oo aada loo badiyo markii aad allahuma salli calaa nabi maxamed waxaa loo bandhiga calayh salaat hebel oo sigiska joogay ama halkaa joogay ayaa kugu soo saliyey ayaa nabigan loo bandhiga calayhi salat slaam bishahaadati qowlihi sala allahu calayhi waali wasalam sidoo kale xadiid waxaa jira ah, oo nabigeena calayh slat slam uu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig sayaariin socoto badan malaaig aad u socoto yubaliuuna asalaama yubaliquunanii salaama can ummatii aw kama qaala sal allah alay slam malaaig socota oo meel kasta oo xiliqa dikri iyo khayr iyo wanaag uu ka socda marayso oo salaamta lii salaam assalaamu calayka ayuha nabiyu salaamta inta soo qaada kadibna ii keen oo yidhahda hebel ayaa kusoo salaamayey ama koox hebela kusoo salaamaysay ayuu ilaahay muxuuah uumay ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh waali wasalam nacam sidee loo gaarsiinay iyo habkay ku gaaraysa iisoo yahay iyo baabka baab adigaa taqaana maaha naftaada siday tahay inooga sheekay markaad naftaada siday taad noo sheegta kadib ayaan kuu sheegayna nabi maxamed salaam sidii loo gaarsiinay iyo malaigta ay ku gaarsiinayaan baabu baabu saacati saacadda allatii taasoo fii yowmi jimcati maalin jimca ku sugan fadliga ay leedahay iyo booska ay ku jirta ayuu baabkan u baab yahay saacad waxaa jirta maalinta jumcada ku dhex taallo amaba ilaahay uu dhexdhigay subxaana wa tacaala saacaddaasna aad u badan oo wax kastood ilaahay weydiisata ilahay oo addoonkiis siina subxana wa tacaala saacatijaaba ayaa ku jirta xadiidkun afar boqol iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdirxan shekh dowsi ana rasul rasulka sal slam wuxuu sheegay yowma aljumcati maalin jumc ayuu ka sheekeeyey fadligeeda iyo wanaageeda iyo ayuu nabigeena sheegay alai sl slam wa qaala kadibna wuxuu yidhi fiihi maalinta qiyaama gudihimaalinta jumca gudaheeda waxaa ahaaday saacatun saacad oo laa yuwaafiqaha uusan haleelaynin cabdun adoon muslim ah wa huwa isagana qaa'imun uu taagan yusallii tukani yas'alu weydiista allah alla weyne tacaala kor ahay shayin shay ilaa hadduu jira acaahu iyaahu acaahu alla wuu siina iyaahu shaygaas aad weydiistay alla wuu haddii saacadaas ay usoo gasho ama uu gala isaga oo xilligaas mxuu ah eh, salaadi galo oo alla u baryo ilahi wuu siinaya wa ashaara biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaray yuqaliluha isagoo yarana waa wax yar weeyaan yani wax aad yar marka saa la yidhaahdo iyo marka saa la yihahdo kala duwan yihin sooma wax aad yar weeyaan saas uu ishaaray nabigeena sala allahu alay bukhari muslim aya xadis soo saaray xadiidkun afar boqol iyo kow iyo lixdanaad burdata waxaa laga wariyey ibna abi musa alashcari radia allahu taala an raximahu qaala wuxuu yidhi qaala lii cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar bn khaaab radia allahu taala canhuma asamicta miyaad ka maqashay abaaka aabbaha oo muxuu abi muusa alashcari weeyaane yuxadiu isagoo ka sheekayna can rasul rasulka sal slm fii shani saacati jumcati saacadda jumca ama saacadda jumca ku jirta isagoo ka sheekayna miyaad maqashay qaal wuxuu yihi qultu waxaan nacma samictu waan ka maqlay yaquul isagoo le abe waxaan ka maqlay yaquul isagoo leh samictu rasulah baan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh hiya saacadda iyada ah maa bayna an yajlisa alimaamu imaamka markuu fadhiista inta u dhaxaysa ilaa an tuqda asalaatu iyo salaada ilaa laga baxa inta udhexaysa weyaan hiya iyada maa bayna an yajlisa alimaamu imaamka markuu fadhiista korsi ku fadhiista mxu mimbarka ila an tuqda asalaatu iyo salaada inta laga guto oy salaada ka dhammaata intuu dhaxaysa intaas weyaan ayuu muxuu ahaa nabigeena yidhi sal allahu alayh ali waslm marka markii salaadii markii imaamka uu mimbarka fuula mimbarka markuu imaamka fuula uu khudbada uu u fuula ilaa salaadii assalaamu calayk laga dhaha inta udhexaysa ayuu ku sheegay abi muusa alashcari inuu nabigeena sheegay sal allahu alay slm ma muslim xadiis soo saaray xadiidkun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad can jaabir bn cbdillah waxaa lagu radi allahu taala anhu can rasul lah wuxu ku uri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi yowma aljumcati maalinta jumca inta casharata waa toban iyo laba yuriidu saacatan yani oo saacadood weyaan toban iyo laba saacadood weyaan saacadaheenna caadigi maaha waa saacadaha shar muxuu ahaa nooc kale weyaan laakiin saacadaheenna caadigi maahan laakiin haddii teena loo qaybiyana dhib weyn ma lahan waa yahay laa yuujadu lama helo muslimun muslim yas'alu weydiista allaha la weyne caza wajal shayan shay weydiista ilaa haddii uu jira ataahu llah allaweyne ayaa siiya faltamisuuha saacaddaas ka raadiya amaba mxuuaha ducada ajiibitaanka raadiyo aakhira saacatin saacad tan u dambaysa oo bacda alcasri salaada casr kadib ka raadiya weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi wa aalihi marka meeshaas waxaa ku jira in saacad horta ay yarta waa oo saacad dheer ma ahan midda labaad laba riwaayadood oo mid muxuu ahaa muslim uu soo saaray oo ah mimbarka markuu imaam ku fadhiisto ilaa salaada laga baxa inay udhexayso midda labaadna salaada casar kadib inay tahay inay wakhti yar tahay ayaa la sheegay marka isma diidayso oo culimada in badan waxay leeyihiin tanaqul yacni way gurguuraysaa sida leylatulqadri ay u gurguurta mar waxay noqonaysaa xilligaas khudbada lagu jira ilaa salaada laga baxa mar waxay noqonaysaa salaada casar kadib saasay u gurguuraysaa ay culimada eh, leeyihiin culimada saas ay leeyihiin weyaan wlcilmu cind allahi caza wajal laakiin kolleyba salaada jumamaalinta jumcada marka allabaryada iyo saladii nabigeena calayhi salatu salaam iyo salaada xilliga aan manhiga ahayn iyo in waxaa weeyaan la tukado xilligii lisudid xilligaan ahayn salaad casr kadib ka warrama marka ayadama la tukanayo waa maya laakiin allah la baryaya lidalika xadiidkan wuxuu ka hadlayaa laa yuujadu muslimun yasal allaha tacaala yasal allah caza wajala shayan ilaa ataahu allahu caza wajala faltamisuuha aakhira saacati bacda alcasri waliba culimada qaar waxay sii markay qoraxda sii libdhan rabto ay sii muxuu ahaa dhici rabto xilliyadaas ay ugu sii dhowdahay ayay leeyihin wallaahu aclam waayahay abu daawud iyo nasaa-i soo saaray waa xadiid saxiixa baabu lqusli yowma aljumcati maalinta jumca in la qabaysto in uu muxuu ahaa eh, lisfaray ama uu aad u culas yahay ayuu baabkan u baabiyay xadiidkun afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad can cabdilaahi bni cumar waxaa lg radi allahu taala anhuma ana rasul rasulka sal l slm qaala nabigeen wuxuu yidhi idaa jaa hadduu imaado axadukum midkan aljumca salaad jumca falyakhtasil ha soo kormayrto ama ha soo qabaysto weeyaan buhaari muslim ayaa soo saaray xadiidkun afar boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi saciid khudri waxaa lg radi allahu taala canhu sacad bin malik bin sinan nabi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi alqaslu qabayska ama alguslu yowma aljamcati waajibun waa waajib weeyaan calaa kulli muxtalim qof kasta oo ixtilaama ama qaangaar ah inuu qabaysto waa laga rabaa weyaan waa waajib ayuu leeyahay waajibkaas marka culimada in badan waxay leeyihiin waa litaakiid suniya sunanimada oo lasii adkayna weyaan ee waajibka faradka ahaa ma ahna ay leeyihiin maxay u daliishaan xadiid soo socda weyaan oo ah xadii kun afar boqol iyo shan iyo lixdanaad can samrat ibni jundub waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala wuxu hi samura qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm man tawadaa qofka weyse qaata yowma aljumcati maalinta jumca fa biha sunnadii iyo wanaaggii ayuu ka dulacay weyaan wa nicmat ayada ayaa nicmo lahaatay ahy qofku weyse qaato waxaa weeyaan maalinta jumca fa biha ay fa birusa ruksa ayuu la imaaday wa nicmat ruksadii nicma ay lahaatay oo weysada mxuah way ku filanta weyaan waman iqtasala qofkii kormayrta oo qabaystana fa huwa afdalu isaga ayaa fadli badan qabayskaas marka xadiidkaas ay u daliishanayaan in ay mxuu ahaa markuu nabiga eh, waajibu calaa kulli muxtalim eh, uu leeyahay eh, saas weyaan saasay ula jeedaan oo waxaa weyaan sida wanaagsan oo aadka looga baahan yahay ayaa arrinkaas ay caddaynayaan wallahu aclam laakiin ahlu daahirka qolyahan daahiriyada loo yaqaano iyaga waxay leeyihin maya waa waajib weyaan qofka aanan qabaysanin jumco kama ansaxaysay leeyihiin tirmidi nasaa-i daarimi waana xadiid xasan weyaan xadiidkun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad can abi hurayraa waxaa laga wariy cbdiaas dawsi radi allahu ta q abu hurayra qaala rasul u s sm man tawada qof weyse qaata fa axsana wudua weysada wanaajiyo uma ata jumcata salaad jumca imaado fadana dhowaado wastamaca dhegaysto waansata dhagraariciyo ufira lahu waxaa loo dhaafaa baynahu isaga intu dhexayso wa bayna jumca xilliga aad iyo bayna jumca jumcada kale intu dhexayso iyo wa ziyaada alaaa ayaami saddex maalmood dheeri ah toban maalmood markaa weyaan waman masa qofkii taabtaabto oo ku ciyaara alxasa quruuraxa tusbaxan waa lamide iyadoo muxuuah lagu jiro khudbadii faqad laqaa ninka isaga laqwi iyo waxaan loo baahnayn ayuu la imaaday nin iska far ciyaarayoo wax macno weyn la-aan ayuu noqday weyaan oo hawshii loo imaaday hilmaamay tirmidi ibn maaja iyo abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiis saxiixa waxaad eegtaa uu le imaamka xafidahullah xadiidkun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad baabun aiibu ljumca salaada jumca in loo soo cadaraysto oo loo soo barfumaysto in loo baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay waa ragga dumarka laakiin iyaga dhar nadiif ah ay la imaanayaan laakiin catar inay soo marsadaan ay soo dhaqaaqaan maya arrinta iyada lama ogola horaanna waa ti aan ugu warranayo nabigeena sal alla alay slm inuu sheegay in dumarka ay soo cadaraystaan inaan la ogoleen gabadha guriga muxuu ahaa soo qabaysto issoo hagaajiso kadibna catar iskusoo buufiso kadibna soo dhaqaaqdo nabigeen wuxuu ku sheegay calayhi salaatu salaam inay tahay dhilla ayuu sheegay calayhi salatu slam arrinta ayada maxaa sanka ayaa lala raacaya sanka ayaa lala raaci waxaw ishii ayaa lala raaci dharka quruxda badan oo biriqbiriq oo soo jiidana wax loo diida waa inta marka wax badan bay fasaadinaysaa iyada waxaa laga yaabaa inay usoo baxday salaad iyo khayrdoon iyo wanaag ay usoo aaday dhibna ay keensato oo nin ay zina ku rida si u ridaysaa in ishiisa ay zina ku ridaysaa qofka ishiisa ay zina ku ridaysaa oo sankiisa ay zino kuridaysaa oo qalbigiisa ay zino kuridaysaa sida awgeed marka dumarka inay soo barfumaystaan lama ogolo oy banaanka la soo aadaan guryahooda waxay rabaan ku samaysteeno waana loo baahan yahy khaasatan waa macaasharo zawjiya waxyaabaa aadka looga bahan yahy laakiin ragga waa loo ogol yahay weeyaan laakiin macnaheeda maaha dumarka iyaga oonan nadiif ahayn oonan muxuu ahaa qubayskii iyo wix loo baahna la imaanin inay masaajidka ay soo dhowmaan ma ahan arrintayda ma ahan weeyaan waaya sidoo kale catarka waxyaabaha hariizada iyo shahwada kaciya ayuu ka yahay catarka waxyaabaha ariisada iyo shahwada aad u kaciy ayuu ka mid yahay marka waxyaabahaas unsiga iyo w lamidka iyo baabkaas guryaha iyo meelahaas unbay ku haboon yihiin wallahu aclam nacam haasatan dumarka si ragga ayanu fidnaynin xadiidkun afar boqol iyo todoba iyo lixdanaad can salmaan alfarisi waxaa laga wariyey salmaan alfarisi ninkaas waxaa loo yaqaana magaciisa salmaan alkhayr alfarisi iyo abulislaamna waa la yidhahdaa kunyadiis waxaa weeyaan ama laqabkiisa abulislaamna waa la yidhahdaa saxaabiga jaliilka ah eh, ree asfahan wa magaalada asfahan la yidhaahdo oo iraan ku taalo ama raamu hurmus oo ibnu salaax uu ka soo joogay iyo tiimkiisa ay ka soo jeedeen eh, waxaa weeyaan labadaas meelood ka mid ayuu ka soo jeedaa waa saxaabi jaliil ah wuxuu geeriyooday afar iyo soddonkii hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeena waa kii u dhihi jiray salmaanu mina ahla albeyt albeyt haddii anagaa nahay salmaan anagu naga tirsan yahay wati nabig sal allahu alay wasalam waa ninkii fikradii keenay magaalada madiine lagu badbaadiyey bacda fadl illahi caza wajal fikradii magaalada madiine in xilligii lasoo weeraray god lagu wareejiyo fikradii ninka keena ayuu ahaa radia allahu taala an arda qala wuxuu yidhi salmaan alfarisi qaala rasul rasul wuxu yidhi sal slm laa yaqtasil laa yaqtasilu ma qabaystadhah rajulu nin yowma aljumcati maalin jimca wayataahara isma nadiifiy ma staaac intuu awooda min uhrin isnadiifina wayadahinu ma subkaysto min duhnihi ama ma saliidaysto min duhnihi saliidihi subagiisa aw yamusu aw yamusu ma taabto oo ma marsada min ibi beyti gurigiisa catarka yeelay uma intaa kadib yakhruju soo ma baxa falaa yufariqu usan ma kala geeyo uusan kala geenayna bayna taniin laba qof oo wada fadhid uusan kala durjanaynin uma intaa kadib yusalii tukada maa kutiba la wixii loo qoray uma intaa kadib yunsitu aamuso oo dhagraariciyo ida takalama imaam imaamka goorta uu muxuu ahaa khudbeeyo ilaa hadduu ninkaas intaas sameeya ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu isaga intuu dhexayso iyo wa bayna jumcati lukhra jumcada kale intuu dhexayso wixii dembi ahay dhan ayaa laga wada baabi'iyaa oo laga hufa ayuu nabigeen cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalem bukhari ba xadiis soo saaray marka aadaabta loo baahan yahay jumcada marka la imaana ay ka mid tahy annaga inta badan markuu khaiibka soo gala imaamku waxaa soo dabakci jira qofka muadinka ah kadibna markaasuu dhihi jiray eh, hala dhegaysto iyo aan la dhawaaqin waman eh, masalxasa faqad laqa waman takalama man qaala akhiihi usmut eh, faqad laqa waman laqa falaa jumcata lahu uskut yani muadinka ayaa dab ama qof kaloo caada dabakici jiray aad baa baabkaas looga taxadiri jiray o aad uma badnayn laakiin ummada markaad aragtaan xaramka oo kale subxaana allahi alcadiim qolyahan eshiyaanka walaalaheenna ah oo shaqaalanimada sacuudiga o kale u imaaday jumcada marka la bilaabo ilaa laga dhameeya sheekada caadigeed ma taqaanaan oo liswareysanayo oo reerkii bal ka warramo oo telefoon ma dirtay oo maxaa cusubo hal mar xataa ma aamusaayaan walaa mara hal qof iyo laba qofna maaha tiim dhan daraf masjidka kasoo bila ilaa darafka kale waa wada sheekaynayaan ama banaankii barxadaha masaajidka khaasatan iyo adyaab maad u dhimanaysaa ummadda soomaaliyeed qof qofka waa laga yaaba inay ka yara fakato laakiin uma badna maxaa yeeli mataqana waa tarbiyadii iyo diintii xilliga meesha mxuu aha ee inaga gaartay ay ka mid tahay marka in lisdhowra waa waaan laga maarmaynin waxaan laga maarmaynin weyaan waayahay baabun fadlu tabkiiri in loo jirmaado oo muxuu aha loo degdega ila ljumcati salaada jumca in fadliga ay leedahay baabkan u baab xadiidku afar boqol iyo siddeed iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa la weri xasan sakr dawsi radia allahu taala an arda ana rasula rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man iqtasala qofkii qabaysto yowma aljumcati maalinta jumca usla janaabati ay ka usla janaaba janaabada iyo usliga sida looga qabaysto kale qofka u qabaysto uma intaa kadibna raaxa uu muxuu aha jirmaado oo masaajidka u degdego fakaanamaa qaraba badanatan neef geel ah ama hal qof muxuu ahaa ilaahay ugu dhowaaday oo masaakiin ku sadaqaystay ayuu la tooyahay weeyaan waa midka saacadda qofkii tago oo kalaha fi saacati aaniyati saacadda labaad fakaanamaa qaraba baqaratan neef loo qof sadaqaysta ayuu la tooyahay wamaraaxa qofkii kalaho kalaho waa laga baxaya markaan umaynaya fi saacati aalida saacadda saddexaad fakaanamaa qaraba kabshan aqrana wan geesalah oo maroogsan oo aad u xoogan qof la sadaqaysta ayuu la tooyay weyaan waman raaxa qofkii kaca ah, oo masjidka aado fi saacati araabicati saacadda afraad fakaanamaa qaraba dajaajatan digaag qof muxuu ahaa geeyey oo mxuu ahaa sadaqaysta ayuu la tooyahay waman raaxa qofkii taga fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad fakaanama qaraba baydatan muxuu ahaa ukun ukunti meeqaa joogtaa halka ukun soddon shilin iyo labaatan shilin iyo meeqaa joogtaa meelahaasun sooma ah, hay ya sidee toban shilin axsanta sidee toban shilin qofgeey sadaqaystu la tooya qofkii neefgeela sadaqaystayna boqol kun marka inaad muxuu ahaa sidee toban la baxda iyo inaad boqol la baxda kee kuu roon masjidkan maanta hadii lagu yah ku darso oodna awoodi karta sideed toban shil iyo boqol kun aad bay u kala duwan yihin laa shaka dadka waa kale lasii badan yihin alxamdulilah rag akhyaaro waxaa jira masjidka albaabkiisu fadhiyo laakiin su-aasha imaanaysa waxaa weyan hortaan dhamay fakaanamaa qaraba baydatan waidaa kharaja hadduu ka baxa hadduu soo baxa dhah ubad uu soo yihahdo alimaam imaamka uu masjidka soo galo oo khudbadii u diyaargarooba mimbarka u imaado ama uu masjidkiiba soo galo xadarat ilmalaaikatu malaaigtii ay wax ay soo xaadirayaan yastamicuuna dikra khudbada iyo wacdiga iyo khayrka ayagoo dhegaysanayaan buhari muslim ayaa soo saaray masaajidihii inta badan waxaa la fura afar sac soo saama qofkii uuba soo kallay rabaa wuxuu rabaa inuu bacdalfajr halkan iska fadhiyo maba baabka maba jira waxaa weeyaan albaabada waa la xiray ka warrama suu noqonaya qofkii hay culamaala fatwadii sheekh muuse fatwa la rabaa fatwo haye masaajidi waa xiran yihiinba waad aragteen dhaqanka hadda noo yeelo oo qofka wuxuu rabaa inuu laba iyo toban kaba imaado ama halka saac bu ama uusan xataa ka bixinba haye haddii aan afar saaca la furo masjidka soo ma afartii aan imaaday marka miyaa noqonayaa muxuu aha qof neefgeel la baxay a haddii qofka isaga ah kolleyba loo furi lahaa tusaale ahaan laba-iyo tobanka uu imaan lahaa ama halka sac uu imaan lahaa laakiin wadaadadii masjidka joogay iyo raggii maamulka ahaa masaajidka waa u saac ayay ka dhigeen isagii marka ajarkii ma helayaa waa ilahay fadligiisa waa waasc wa tacala waxaan rajaynayna haddiiba cid kasoo horraysaba ay jirin oo cidda u horraysa imaanaysa isaga u noqdo haddii la fur lahaan uu imaan lahaa ilahay ilan waa ogsoonyi moogta wixii qalbi ku sugane insha alla waxaan rajaynaa inaan ilaahay subxana wa tacala wanaaggaa siiyo masaajidaha laakiin inta badan ma aqaana dee wax afar sax looga qeyda oo loo xiro oo looga dhigo ma ma naqaan ayaamahan tusaale ahaan haddii yacni xiliyada tusaale ahaan oo caadiga ah waa laba garay laakiin jumcadaas oo kale in la yaro hormariya aad bay kolley u ficnaan lahayd laakiin waa nidaam socdo oo tareen socdo maaratan tareen tareen socdo adiga dowrad kulada waa dhaqan ka jira muxuu aha masaajidihii caalamka dhan xaramka unbaa meel furan oo toosu furan ka jira laakiin masaajidaha inti kale dhammaantood in nadaafada iyo waxyaabihii kolleyba waxyaaba badan baa la eegay wallahu aclam xitaa masjidkeena waa ogsoontihin xaaladiis nacam waayahay baabu fadli tabkiiri waaya baabu fadli ama baabu waqti اjumcati waqtiga jumcada ay galaysa ayuu baabkan u baabiyay xadiidkuna afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can salmt inaka waxaa laga wariyay radi allahu ta an arda qal wuxu uhi slma kuna waxaana nusalii kuwa la tukada maca nabiyi nabiga kuwa la tukada sala allahu calayhi waaalih wasalam aljumcata salaat jumca uma intaa kadibna nansarifu waan gidoomi jirnay oo guryaheena aan u laami jirnay markaan salaada gudana kadib walaysa iyadoosan u sugnayn lilxiaani derbiga dilun har oo nastadilu fiihi aan haraysano derbigii har weyn ood bixiyey amaba hoos badan ood bixiyey lama arko yani xilli hore ayuu nabigeena jumcada tukan jiray kala jeedaa saxaabiga jaliilkaa radi lahu taala arda buhari muslim xadis soo saaray wa fii riwaayati riwaayad oo limuslim muslim muxuu ahaa u sugnaatay ama uu soo saaray uma intaa kadib narjicu waan laaban jirnay natatabacu annaga oo baarbaarayno raaraacayno alfaya harka yar oo soo baxay oo muxuuah marka iyadoo muxuuah bilaabani annagoo raaraacayno har weyn oo muxuua caadi looga socon kara ma ahan laakiin aan ula socon jirnay raaraacayno alfaya harka weyaan xadiidkun afar boqol iyo dadka nairobi waxaa laga yaaba inay waxaa dareemi karin dadka jumcadeen waxa dheerayna khudbada wa annaga mashkiladeenna ma ahan ma ahan ma ahan waktiga aan bilaabayne waxa ishkaalka u badan waxaa keeni khudbadii oo dheeraani khudbadan dhibkeeda waxaa keeni khudbadan la tarjama khudbada haddii aan la tarjamin waxaa weeyaan in badan oo dadkii eh, khudbadii u imaaday waxba kama faidaysanaya wax badan oo kagama faa'idaysanaya haddii xataa af soomaali wada dhigi lahaana ummad kale o ayadna waxaa jirta carabiga oo dad kale oon af soomaaliga aqoonin oo badan ayaa tukada hadda tusaalaha masjidkeennan dad badan oo walaalina oroma aha jooga oo masjidka usoo qasta o khudba usoo doonta dad carabta hadda carabta iyo iyo rag badan oo walaaliheen ayagaan af soomaaliga aan aqoonin ayaa halkan kusoo tukada oo usoo qasta masjidka khudbadiisa sawaaxiliga laftirkooda qaar waxaa jira carabiga yaqaano oo usoo qasto sawaaxiligina ma haystaan carabigiina haddii af soomaali murtixaanu la keeno marka imtixaanay noqonaysaa haddii af carabigii keligii lagu kaaftoomana sidii dhaqanka caadiga ahayd ayadna ummadii yani boqolkiiba dad aad u badan ayaan carabiga fahmayn oo hadafki iyo maqsadka jimcada laga lahaa marka anaga inta badan waxaana aad khudbadeen u dheereeyo waxaa weeyaan af soomaaliga dadka qaar waxay aadaan masaajida af carabiga un lagu ahriyo ay aadaan laakiin maxaad ka faaide wa haddii carabiga ataqaan la galay lakin qofka haduusan carabi aqoonin maxaad ka faaide talasiim iyo waxun la akrinad waba ka fahmayn ducadaas iyo xuduurkaas allah ku aqbalo lakiin faa'ido weynood ka gaartay waa iska yaraani iska yaraani weyaan nacam laakiin laa shaka in un koleyba khudbada lasoo gaabiyo inta la awoodi karo waa fiicanta waayahay xadiidkun afar boqol iyo toddobaatanaad can anas bin malik xalw radi allahu ta anu arda ana nabiya nabigeena sal slam kan nabigen wuxuu ahay yusallii mid tukada aljumcata salaad jumca xiina goorti tamiilu ashamsu qoraxda markay iilato oo dhanka ay udhacaysa ay u iilato oy bartamaha samada ka iilato ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam <clears throat> dukan jiray salaada jumca laakiin waxaa la yaaba maka madiinoo kale qorax iilanimabala arki karaba annagaa koley ayaga waa yaqaana laakiin markaad joogta qoraxda marna xaggaasay maraysaa marna xaggaasay maraysaa saas weyaan bartamahan xilli ay maraysa yacni inaad aragto waa naadirba saasoo ma fadhid qoraxdu aas ah, halkaasay maraysaa amaba marna halkaasay maraysa halkaasay maraysaa qorax bartamahan marayso halkan annaga moogta khatal istiwaagiyaan ku aadan <laughs> qoraxda dhulkii kala bariyaan ku aadan marka waxaa weeyaan khatal istiwahaas eh, qoraxda korkeen ay martaa laakiin maka iyo madiina oo kale xataa dayax waa saas saasuu maraya ama dhankaasu maraya saa weyaan saas weyaan marka waa iska imtiaan imtiaan weyaan kale ay waa yaqaaneen oo annaga hadda dadkeena u bartay bartamaha aad uma garanka lakin ay way garanaayeen weyaan mise xilligaasay saas ayada bartamaha mari jirtay oo gadaal wax iska bedeleen ya allahu aclam nacam baab اladaani aadaan la adimay yowma aljumcati maalin jumca ayuu baabkan u baab yahay miqa aadaan aadaan oo la adimaya ma hal aadaanba mise waa laba mise waa saddex aadaankaas iyo xiliga uu kale ahaa ayuu baabkan ubaabaya xadid kun afar boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can saa ibn ziid waxaa laga wariyey radi allahu ta anu arda qal wuxu yhi saa ibn ziid ina alaadaana aadaanka yowma aljimcati maalinta jimca la aadima kaana wuxuu ahaaday awaluhu awalkiisa xiina goortii yejlisu u fariiso alimaamu imaamka yowma aljimcati maalinta jimca cala mimbari markuu mimbarka imaam ku fariisto ayuu bilaabin jiray fii cahdi rasuulilah nabiga ale zamankiisa sal la alay slam iyo wabibakrin sayd abubakr radi alahu ta zamankiisii iyo wa cumara sayd cumar radi allahu tacaala canhum xilligooda saasuu ahaa salaada jumcada markuu khaiibka soo gala ood mimbarka fuula ayaa hal aadaan la adimi jiray waa aadaanka koobaad aadaanka labaadna waa aqimitaanki saasuu ahaan jiray aqimitaanka ku xigi jiray waqtiga nabigeena ala sl slam waqtiga abubakr iyo waqtiga cumar radi allahu tacala canhuma falama goorti kaana u ahaaday fii khilaafati cumaana sayd cumaan markuu madax noqday khaliifka u noqday muslimiinka uu madax u noqday radi allahu taala arda wakaharuu ay tiro bateen saxaabadii marki waa la yaraa marka hore laakiin xilligiisii islaamki dad badan baa soo galay oo dhullo badan baa la furtayo waa la islaamayo dad badan baa marka saxaabadii way tiro bateen ama dadku ay tiro bateen muslimiintii amara cumaanu sayd cumaan wuxuu faray yowma aljumcati maalin jumca bilaadaani aali aadaan saddexaad ayuu faray aadaan saddexaad aadaanka saddexaad muxuu yahay aqimitaanka marka lagu darawa annaga hadda aadaanka hore malena isma lihin ya hal adaan miya laba mis hal hal miya ya ya sheekh ha ma laba len ma saddexan len ya axsanta annaga tii horan ku dhegana marka amara cumaan cumaan wuxuu faray yowma aljumcati maalin jumc biladaan aali adanka saddexaad faudina bihi waa la adimay cala zawra meesha zawr la yidhah ayaa lagu adimay zawrada waxaa weeyaan waa meel magaalada madiine ku taalla oo qorax u dhaca masjidka nabigeena ka xigta calayhi salaatu wasalaam suuqa madiino meesha loo aqooni jiray fa habata alamru calaa dalik arrinkaas ayuu arrinku sugnaaday buhari muslim ayaa soo saaray bukhari ayaa soo saaray cafwan hadda xaramka maka iyo madiine oo kale waa laba ad aadaan weyaan waa laba aadaan aadaan hore iyo aadaan dambe iyo aqimitaanko saddexa saas weeyaan marka ariiqada cumaan weli xarmaynka sidii ayaa looga dhaqmaa dadkana inta badan masaajidina saasa loga dhaqmaa lakin annaga masaajideenna waxaa weeyaan meeshii hore lagu noqday sida muuqata wallahu aclam haddii sidaa lagu watana wax dhibaato ilada ma laha haddii sida cumaan lagu wato xarmaynka lagu wato sidooda wax dhiboo ku sugan ma lahan haddii sidaa lagu watana insha allah wax dhibaato ma lahan waayahay baabu khubati lisalaati jumca salaada jumca khudbada loo khudbay ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun afar boqol iyo labayo toddobaatanaad can jaabir ibni samurata waxaa laga wariyey radi allahu ta arda qal ui jaabir kaanat waxaa u sugnaatay linabiy nabigeena sal slam khubataani laba khuba yejlisu baynahumaa inta udhexaysana wuu fariisan jiray yaqra'u lqur'aana qur-aanka iyuu nabiga ahrin jiray calayhi salaa slaam wayudakiru nnaasa dadkana wuu waanin jiray sala allahu calayh waali wasalam marka yaqra'u lqur'aan laba garay carab ay ahayn way fahmayeen wayudakiru naas dadka ayuu waanin jiray dadkiina af soomaaliba waxaan ay aqoonin yudakiru naas ma imaanaysaa meesha tadkiir ma imaanayo marka eh, akhyaarta wa an takuuna bilcarabiya ku dhegan an takuuna bilcarabiya ku dhegan ayaga laftirkooda taasaa loo hordhigi see la yeeli khudbada weeyaan shaaficiyada waa taqaanaan waxay leeyihin waan takuuna bilcarabiya nacam xadiidkuna afar boqol saddex iyo todobaatanaad can jabir bn cbdillahi wa radi allahu taala anuma qala wuxu uhi jaabir kaana rasul rasul ka wxu sal allah alay slam idaa khaaba goorta u khudbeeya ixmarat caynaahu labadiis indhood way casaan jireen qof xanaaqsan oo kale kow wa calaa sawtuhu codkiisana aad buu u saramari jiray aad buu u dhawaaqi jiray nabigana sal slam washtada qadabuhu caradiisana aad bay u darnaan jiray sala allahu calayhi wa aalihi a kaanahu isaga oo ciidan ka yaquul wuxuu dhihi jir nabigeena sal slm sabaxakum wuu idinku waabariistay wamasaakum wuu idinku galabaystay cadowgii waa kan waa kuwa idin haya cadowga ayuu dhihi jira nabiga sal alla alay slam wayaquul wuxuu dhihi jiri bucutu waxaa liila soo saara ana aniga wasacad saacadda qiyaama ka hatayni saasoo kale waa isku dhownahay weyaan wayaqrinu nabigu xiriirin jiray bayna isbicayhi labadiis farood asabaabata maruusatada iyo walustaatan udhexayso ayuu nabiga calayh salat slaam isku dhoweyn jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray ama bacdu intaa kadib faina khayra alxadiidi hadalkan ugu khayr badan ama sheeko kitaab ullah waa kitaabka alleh wa khayrulhadyi hanuunnakan ugu khayr badan hadyu muxamadin sal allahu alay sl nabi maxamed hanuunkiisa weyaan iyo wa shara lumuuri arrinna waxaa ugu shar badan muxdathaatuhaa tan la soo dirsiiyey oo diinta lagu soo kordhiyey wa kullu bidcatin bidca arkana dalaalatun waa baadinimo ayuu nabigeena cadayna sal slm uma yaquul wuxuu ana aniga oo nebi maxamed ah, ayaa awla ugu xaqnimo badan oo ugu haboonaan badan bikulli muminin mumin la arka min nafsi naftiisa aniga ayaa ugu haboon naftiisa aniga ayaa ugu sii dhow ugu owleysan man taraka qofkii isaga taga ama ka dhinto maalan xoola faliahli reerkiisa ayaa dhaxli aniga shuqulkuma lihi waman taraka qof ka taga daynan dayn ka tago aw dayacan wax dayacma oo iyo wax la ah, fa ilaya aniga xaggayga ayaa ahaadeen oo aniga ayaa lii keenaya aniga ayaa dusha saarani wa calaya dusheeda ay ahaatay ayuu nabig yiri sal allah alay waslam intuu nabigeen noole alayh laba marxalo ayaa la soo maray marxalada koobaad xilli uu dhihi jiray qofka haddii deen lagu sheego salluu calaa saaxibikum adinku tukada haddii qof dhabarka saarta la kadibna qofkaas dusha u fuuli jirtay laakiin xilliga dambe nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan ayuu muxuu ahaa ku dhawaaqayoo qofka deynka taga ama wax dayacma nabiga calayhi salatu ayaa dhabarku u ritay sala allahu calayhi waali wasalam dadka madaxdu ah umaraa almuminiin muminiinta umaradooda iyo raggooda madaxda ahna waxaa laga rabaa iyagana sidaasoo kale inay mxua wixi dayaca oo dayacma caruur iyo dayn iyo howlaha muslimiinta waxay ka tagaan baytulmaalka inay ka bixiyaana laga rabaa weyaan laakiin baytulmaalkii intuuba yeela wix yaroo la helana waxa weyan waa lagu takrifali muslim ayaa xadiidku saaray xadiidkun afar boqol iyo afar iyo toddobaatanaad xadiidkan dadka qaar inay ka baqaan waa muhiim dadka diin ka dhiganayaan waxyaaba muxdathaat ah xadiidkan meeluu ugu qoranya ani waan garan waay xaqiiqatan faman axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun iyo xadiidkan waxaa weeyaan isna wakhayr hadyi ama khayr huda huda muxamadi wey xadiidka waasaan rin hadyi baan qoran aan arin sooma huda ahriya marka wakhayr huda hanuunkan ugu khayr badan huda muxamadin nabi hanuunkiisa weyaan wa shara umuuri muxdathaatuha wa kullu bidcati dalaala qofku wuxuu arkayaa maca dalika hawl kale oo geem badan oo tiro badan oo iska wataa oo asagoo iska samaystay ama cid iskaga raaci marka waa imtixaan runtii arrinka iyada cajiib wa ajiib wa weliba waxyaabaha aadku xanuunka badan waxaa ka mid ah nabigeena sal allahu alay slam wuxuu caddeeyey marka xawdka iyo darka uu dul istaago oo dadka muxuuah shafaacada uu qaaday xawdkaas uu ka waraabini ilaah naga waraabiya subxaana wa tacaala dad baa marka laga ulayn doona darka loo dhiga geela iyo xoolaha ay ka waraabaan hal aanan la aqoonin sida loo uleeyo oo muxuu aha loo buriyo dukaan iyo xanuunno si ayna geela ugu ridin dadka geelala iyo xoolahla ayaga mxuu aha xoolahooda xoolahan waa iska buryaan ul bay u qaataanoo qorta laga garacayo waa fiijini sidaas ayaa la yeelayo nabigeeni sal sl dad baasaa la yeeli doonaa markaasaan dhawaaqi doona dhihi doonaa ilaahay waa asxaabtaydi ilaah waa ummadaydi markaasuu rabbi wuxuu dhahaya subxaana wa tacaala maya ma ogid waxa ay gadaashaa soo kordhiyeen wax gadaashaa diinta ay ku soo dareen iyo waxay la imaaneen iyo xataa dibu noqoshada ay sameeyeen ma ogid markaasaa nabigu wuxuu dhihi doonaa sal slam fasuxqan suxqan suxqan fogaan iyo fogaan iyo fogaan iyo cadabku waaritaan iyo balkudhicitaan ayaa idiin sugnaatay habarkaas nabiga xataa daba taagan ala sl marka dadka waxyaaba aan nabi maxamed ala sl diin uusan ka dhigan diin ka dhiganayaan oo weliba ku bururayaan oo ummaddii xataa inay kula dagaalamaan laga yaabo oo dadkay ku colaystaan laga yaabo axaadiistan iyo ayadaha qur-aanka ah, weeyaan inay ogaadaan waa muhiim inta ay nafta weli suran oo qofka uusan dhimanin haddii marba qofka nafta ay ka dhacdo waxaa weeyaan baab kale ayaa furmi barzakh iyo meel camal aan la ogoleen toobakeen aan la ogoleen ayaa la gaari marka dadka wax aanan diinta nabi maxamed ahayn amaba nabi maxamed alayh sala slam uusan farin fartoomayaan oo la imaanayo diin dadka uga dhigayaan ama dad kula coloobayaan ama dadka ku hanuuninayaan ama dadka waxaa weeyaan eh, kula colaytamayaan naftooda dib ha u eegeena maalinta ayada urur hebel iyo qolof hebel iyo tiim hebel iyo dariiqo hebel ama reer fulaan baan mxuu ahaa yarajaqilaynaye waxba kuma tarays maalinta yada waa la ficiltama iyo kuwo ayaan ku gulgula iyo waxba ma tarays arrimaha marka aad loogu baraarugo dadka akhyaarta ah oo baabka isaga ah ee ku talax tagaana ha la gaarsiiyo oo weliba si naseexada oo walaalnimada oo u nixtaan laha loo gaarsiiyo waayahay xadiidkun afar boqol iyo iyo afar iyo todobaatanaad can jaabir bn samrat waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuhi jaabir kuntu waxaana usalii mid la tukada maca rasul la nabiga la tukada sal l sl nasiib badana fakaanat waxay ahayd salaatu salaadiisa qasdan dhexdhexaad ay ahayd wa khudbatu khudbadiisna qasdan dhexdhexaad ay ahayd mana dheereen mana gaabnin dhexdhexaad ay ahayd weeyaan muslim xadiis soo saaray khayr umuuri awsatuha wakadalik jacalnaaka ummatan wasatan baabu linsaati u dhakaaricin loo dhakaariciyo liljumcati jumcada lilkhubati khudbada dha cafwan yowma aljumcati maalin jumca in loo baahan yahay khayr badan uu ku sugan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidku afar boqol iyo kun iyo afar boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhdawsi ana rasul a rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa qulta haddii aad tidhaahdo lisaaxibika saaxibka ku ag fadhiyo ama hortaada ama gadaashaa fadhiyo yowma aljumcati maalinta jumca unsut ama ansit niyodhag raarici oo khudbada dhegayso haddii aad tidhahdo walimaamu imaamkan yakhtubu khudbayni faqad laqowta laqwi iyo hadal macno aanan lahayn cantarbaqasha oon khudbada laga ogolayn oo khudbada halayni oo ajarkeeda baabicini ayaa la imaaday weeyaan buhari muslim xadiis soo saaray isaga aamus ah ninkaas marka isaga wahalo khudbadiisii taadan yuusan muxuu ahaa ku galafanin xadiid kun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda an nabi nabgen wxu kuri sal sl qal nabgeen inuu yidhi man iqtasala qofkii qabaysta uma intaa kadibna ata ljumcata salaad jumco imaado oo fa sallaa dukada maa qudira la wixii qadara jumcada kahor in la dukan kara marka halkaa laga qaadanaya uma ansata kadibna dhag raaraciyo oo dhegaysto xataa yafruqa ilaa khaiibkii min khubatihi khudbadiisa uma intaa kadib yusalii macahu la tukada mxuua khaiibkii amaba imaamka la tukada qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu isaga intuu dhexayso xilligaa aad jooga iyo bayna jimcati اra jimcada kale intuu dhexayso ayaa loo dhaafo dembi ahaa iyo wafadlu alaaثata ayaamin saddex maalmood oo dheeri ah ayaa loo dhaafaa weyaan muslim aya xadiis soo saaray marka qabayska la qabaysta iyo in la dhegaysto iyo in la tukada intaasoo dhan waxaa weyaan fawaaidda iyo fadaaisha jumcada waxyaabaha lagu helay ka mid tahay weyaan iyo dembidhaafkaas tirada badan baabu taxiyati اlmasjidi masjidka sunadiisa iyo salaamtiisa in lala imaado ama lala imaan karo walimaamu imaamka yakhtubu u khudbayna haddii aad gadaal ka imaado inay bannaantay uu baabkan u baabiya xadid kun afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can jaabir bn abdillah waxaa radi allahu tacala anhuma qala wuxuhi jaabir qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm wa huwa yakhtubu isagoo khudbayni idaa jaa axadukum midkiin hadduu imaado walimaamu imaamkan yakhtubu khudbayna aw amaba qad kharaja uu imaamkii soo baxayoo uu bud intuu soo yidhi uu rabo falyusalii rakcatayn laba rakca tukada qofka isaga weyaan bukhaari muslim aya xadis soo saaray baabun maa yaqra'u fii salaati اljumca salaad jumca maxaa la akhrinaya suuradaha la akhrina way ahaayeen xadid kun afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad an nucmaan bashiir waxaa la wariyey radia allahu taala anuma qal nucmaan bin bashiir kaana rasul rasulka al sal slm yaqra'u mid akhriya fi lciidayn labada ciidood wa fi ljumcati salaada jumca bisabbix isma rabbika alacla iyo hal ataaka xadiidu alhaashiya labadaas suuradood ayuu nabigaan akhrin jiray sala allahu calayh waali wasalam xiliga labada ciidood ciid اlfir iyo ciid اaضxى iyo salaada jumcada saasuu nabigan arin jir sal slm qaala wuxuu yihi raawigii waida ijtamaca qaala wuxuu yidhi raawigii waida اجtamaca اciidu ciid haddii ay mxuu a kulanto iwاljumcatu jumcada ay kulmaan fii yowmi waaxidin hal maalmood yaqra'u bihima labadoodaba wuxuu ku akhrin jiray aydan sidaas oo kale fi الصalaatayni bihima labadooda ayuu ka ri labada suuradood ayuu ka akhrin jiray fi salaatain eh, labada salaadood salaada ciidna waxaa wey ciidalabada ragco ciidan waxaad ku akhrin jiray labada suuradood jimcadiina sidoo kale ayuu ku akhrin jiray muslim ay xadiis soo saaray baabun haddii suurad kale u akhriy ka warrama dhib ma lahan ilaa nabigeena waa ka so orad sal allah alay slam lakin inta badan nabigeena calaih slat slam labadan suurad uu daa'imi jiray amaba uu badnaan jiray baabu maa yaqra'u fii fajri jumcati salaada jumca fajrkeeda maxaa la akhrin xadiidkun afar boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta arda qal fir abi hurayra kaana nabiy nabiga nuxay sal slm yaqra'u mid akhriya fi ljumcati salaat jumca fii salaati alfajri salaada fajr aliflaam miim tanziil asajda aljurus weyaan ti aan suuradda u naqaano iyo wahalataa alinsaan suurat alinsaan ayuu nabigan akhrin jir sal slm buxari muslim xadis soo saaray labadood waxay aad uga hadlaan qiyaamaha iyo abaalmarka iyo jannada iyo muxuu aha xataa ishaaritaan la ishaaro ambiyada hore iyo sida ilaahay ugu xirnay subxaana watacaala wax badan oo khayra ah ayaa muxuu aha labada suuradood ilahay subxana watacala u dhexdhigay oo waana ah qofka marka ilahay waafajiy inuu muxuu la socdo suuradda aljuris amaba mu aljurs amaba suuradda muxuu ahaa waxaa weeyaan eh, sajda iyo suurat eh, alinsaan ama halata alinsaan labada suuradood bilowgood ilaa dhammaadkooda qofka qalbigiisa ilahay u waafajiy inuu muxuu la socdo macaanida ay ka hadlayaan dhamaysta laa shaka wax aad u badan oo khayr aho wanaag badan ayuu la kulmay ilahana waafajiy subxana wa tacaala baabu salaati bacda jumca salaad jumca kadib salaada sunada la tukanayo baabkan u baab yahay xadid kun afar boqol iyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul la sl wuxu yihi sala allahu aleh waslem idaa salla axadukum midkiin hadduu tukada aljumcata salaada jumca falyusalli ha tukada bacda gadaasheed arbacan afar rakca tukada weyaan ima muslim ayaa soo saaray salaada jumca haddii laga baxa afar isdabadhig laba iyo laba saa u tuka weyaan zaada fii riwaayati riwaayad fain cajila bik hadduu ku dadejiy bika fain cajila hadduu ku dadejiy bika adig shayn shay waxbaa muxuu ahay ku yara karkabeeyey fasalli tuka rakcatayn laba raka tuka fi lmasjid masjidka laba raka ku tuka warakcatayn idaa rajacta markaad meeshii aad u karkaboonaysa od ordays gaartana laba ku tuka ayuu nabigeen cadayna sala allahu alayh ali wasalam xadiidkun afar boqol iyo kob iyo siddeetanaad can ibnu jurayj waxaa laga wariyey ibnu jurayj cabdimalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj ayaa la yidhi alqurayshi waa reer qureysheed almowi mowlaahum iyaga ayaa xurayeen reer bani umaya ayaa xureeyey cabdilmalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj ayaa la yihahdaa waa culimada sikhaar taabiciin ragga loodka weyaan culimada ayuu ka mid yahay culimada mxuu ahaa sikhaar taabiciin ayuu ka mid yahay wuxuu geeriyooday kun iyo ah, wuxuu geeriyooday mxuu ahaa boqol iyo kontonka hijrada nabigeena sala allah alay slam amaba gadaasheed ayuu geeriyooday ibnu jurayj cabdimalik ibnu cabdilcasiis ay wuxuu leeyahay ahbaranii cumar ibnu cataa ayaa ii waramay ibnu abi lkhawaar ayaa ii warramay oo muxuu ii sheegay raximahum ullah ana jubayr ninka naafic ibnu jubayr la yidhahdaya arsalahu u diray yaa la dirayaa cumar ibnu cataa ibnu abilkhawaar ayaa la dirayaa naafic ibnu jubayr ayaa diri muxuu u ila saaib ninka saaib la yihahda ibnu ibni ukhti namir ninka saaib ibnu ukhti namir ah, ayaa fartiin loo faray oo adeeg loo diray adeega la dirana waxaa weyaan waa ninka la yihahdo cumar ninka dirana yaa weyaan waa naafic ibn jubayr nin la diray iyo nin diray iyo loo diray sidaa weyaan saddexdaa nin oo is isdirtay ninka saaxiba ah ayaa loo tagay yasaluhu muxuu soo weydiinayaa can shayin shay oo ra'aahu uu ka arkay minhu saaib uu ka arkay mucaawiyatu ibna abi sufyaan amiir اmminiin wkhal اmminiin radi اlahu taaa an arda fi salaati salaada gudaheeda wuxuu weydiinayaa war ninka la yidhahdo saaibow arin uu kugu arkay ninka la yidhaahdo mucaawiya ibn abi sufyaan amiirmuminiinka ahaa markuu shaam joogay adoo samayni uu kugu arkay uu kugu qabsaday kaana saxay arinka asaga war naga soo sii war naga soo sii weyaan faqaala saaibka wuxuu yidhi marka adeegii alaytu maahu maawi waxaan kula tukaday aljumcata salaad jumca fi lmaqsuurati qolkii yaray oo loo xiray ayaan kula tukaday maqsuurada waxaa weeyaan meel yaroo masjid ka mida ah, qayb yar oo sayd macaawiye u xirnaan jirtay radia allahu taala arda hadda kor ahaan xafiiso uma xirnaa eh, maamulka masjidka meelmeelha saasoo kale waa sababtana waxay ahayd mucaawiy abi sufyaan ragga ka horreeyey oo sayd cumar sayd mxuu ah cumaan ay sayd cali eh, raggaasoo dhan seef ayaa la tagtay iyo toori ayaa la tagtay ay ku shahiideen radia allahu taala anhu ardaahum qaar intooda badanna masjidkaa lagu dilay sayd cali isagoo masjid soo gelaya la dilay sayd cumarna masjid gudihiisa asagoo ku jiraaba la dilay xilligaa kadib isaga laftarkiisa xilliga cali la dilaayey habeenka isaga ah saddex nin ayaa lagu ballamay nimanka khawaarijta inay dilaan ay ku ballameen sayd mucaawiya ay sayd muxuu ahaa eh, camr bni caas iyo sayid cali radi allahu anhum jamiica saddex ninaa kala diro o la ku janno tagno lagu janno tegi mubashariin biljana ragga lagu janno tegaya khawaarijta ma yara moogta xilligaasay dadka masaajida ku jireen xilligan bas maahan xilliga xataa waa jireen masaajidka ay doonan jireen xataa u fiirsada hadda masjid ala qarxiyey ma ama masjid qof ka soo baxa bad madax lagu dhuftay oo musalli ah maxay ta waa meel kale ha u magac kale lagu samayn waa khawaarijta dhubdhab oo xaqiiqo ah weeyaan waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasaca fii kharaabiha aqiiqo waata ayada war adi meelkaada haddii aadba mujrimto od ilahay ka furatay ood muslimka dhiiggiisa badbaadinaynin laba dembi isku darsanaysaa laba dembi waa dembi dhiigga muslimkaad banaysoodlaynaysa yaa ku banay waman yaqtil mumina mutacamida fajazahu jahanamu khaalida fiiha waqadiba alla aleh walacana waacad ayaa ku taagan intaa wax dheeriya haddana masjidkiiyaa dad ku diidaysaa kii soo aadi lahaa haddi waaad suuq iyo meelaha iyo hal dembi umaad lahaan lahayd haddana masjidyaa dadka udiidaysa guryaha in lagu wada tukado salaada ilah laga cararo sabab ugu noqoto sayid cumaan sayd mxuu ah, eh, ahaa cali eh, iyo sayd mxuu ahaa mucaawiya iyo sayd mxuu ahaa camr bn caas nin walba meel buu joogay camr bn caas intuu jooga wuxuu joogaa masr mucaawiyan intuu joogaa sham dimish wuxuu joogaa dimishq sayd cali intuu jooga kuufuu jooga oo mxu ciraaq saddexna khawaarij ah waxay dhaheen subax hablaaye aan saddexdaas muxua ruusul kufr aan ka takhalusno saasay ku ballameen salaadda fajarna aan la gaadno sayid cali wuu soo baxay asala asala waa taqaanaa dhaqankiisii halkaasaa loogu riday shuluq kaw la dil cabdiraxmaan muljim ayaa dilay waa kaan taqaana khaarijigaa oo weliba dee aad ugu faraxsanaa camr bna caasna radi allahu ta wadkiisaan gelin marka iyada xilliga asaga ah salaadii fajir buma soo biin sua adhyd subaxdayadhayd maba soo bixinba gurigu iskaga tukaday ciladun baa jirtay sayid mucaawiyana nin dowladow ahaaye isagoo muxuu ahaa dowladaysan oo waardiyihiisi hawlihiisi wata ayuu soo baxay isna intuu ka galayaa nin waardiyaysanoo mxuu aha ciidanna usaa uga haraysay muxuu qaban karaa qaraxaana ma jirno dee kudhex ridka ah ama iskuqarxinta ma jirno ama seef iyo waran iyo akaasaa jiray marka xilligaas wixii ka dambeeya marka sayid mucaawiya wuxuu sameeyey maqsuuro qol yar oo masjid ku yeela oo waardiyihiis hawlihiisa lah oo geli oo dhowr ay kula tukanayaan ayuu lahaan jiray maqsuurad halkaas marka waa banaanta ima banaana salaad waa ku hansi kuma ansaxaysa waxaa ka jira muxuuah khilaaf dheer oo raggii salafka ay isku khilaafeen radia allahu tacala canhum waraximahum xadiid kun afar boqol iyo ko iyo sideetanaad can ibni jurayj waxaa laga wariyey raximah llah cabdimalik ibn cabdilcaziiz wayaane alqurashi alumayi mawlaahu alumawiyi mowlaahum qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj abaranii waxaa ii waramay cumaru ibnu caطa ibnu abilkhuwaar ayaa ii waramay raximah اllah ana naafic ibnu jubayrin raximah اllah arsala wuxuu u diray ila saa'ib ibni khti namir raximah اllah ayuu ii diray yasaluhu inuu soo weydiiyo can shayin shay oo ra'ahu ka arka minhu isaga xaggiisa mucaawiyatu fi salaati salaada faqaala wuxuu yidhi saa'ib nacam haa sallaytu macahu mucaawiye ayaan la tukaday aljumca salaad jumca fi lmaqsuurati qolkii loo gooni yeelay uu ku tukan jiray ayaan kula tukaday falamaa salama goortuu salaam naqsad alimaam imaamkii qumtu waxaan istaagay fii maqaami booskii aan ku tukaday salaad asalaamu calayku an idhi ayaan muxuu istaagay fa sallaytu waan ku tukaday falamaa dakhala goortii uu muxuu aha mucaawiye gurigiisa ku noqday oo qolkiisa iyo meeshii aad ka imaada aad galay arsala laa tacud ha u laabanin limaa facalta wixi aad samaysay idaa sallayta haddii aad tukata aljumcata salaada jumca falaa tasila ha ku xiriirinin oo ha ku dabaqabanin bisalaatin salaad ha ku dabaqabanin xataa takallama ilaa aad ka hadasho aw takhruja ama masjid aad ka baxdo fa ina rasuula rasulka sal l slem amarana wuxuuna faray bidalika arrinka isaga ah alaa nusila anlaa tuusala inaan lagu xiriirinin aan masjid ka baxno saas iyada inaan yeelno ayuu nabigeenna faray sal slm marka booska isaga inaad horay un mxu adoon adkaarti iyo hadal iyo waxba la imaanin aad horey ka bilowdo waa tii la diiday muslim xadiisu saaray baabu ruksati rukso la ruqseeyey bicadami xuduuri اljumcati salaad jumca inaan la imaanin filmaari xilliga roobka uu jiro ayuu baabkan u baabyahay haddii roob halaag ah ama roob dhibaato weyn geysana oo naf iyo maal baabiina uu yahay weyaan oo xaalad adaga ah, oo marka darar aad weyn looga baqaa laakiin madarkan iska caadigo annagaad roobka joogtada ilahay nooga dhigay oo kale mid loo joojina jumco maaha weyaan xadiidkun afar boqol iyo laba iyo siddeetanaad can cabdillahi bn xarit waxaa la wariyey raximah ullah qaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi limuadini muadinkiis wuxuu ku yidhi yma fii aad roob badan ama roobabaaw ah idaa qulta haddii ashhadu ana muxamadan rasuullah aadaanka marka halka gaarsiisa sal allah alay taqul alayhin xaya cala asala salaad ukaalaya hadhiin qul waxaa tiraa salluu fii buyuutikum warguryihiinu ku tukada ku dhawaaq weeyaan salluu fii buyuutikum fa kaana annaasu fa kaana annaas dadkaaba iyagoo istankaruu arrinkaa yara inkiray amaba muxuu ahaa arrin la yaabla ay ku noqotay qaala wuxuu yidhi facalow waxaa falay arrinka man ayaa falay nabi huwa isagaba khayru minii aniga khayr badan ina aljumcata jumcada casmatun waa waajib wa innii ana karihtu waxaa nacay ama nacaya an ukhrijakum inaan idin soo saaro oo fatamshuuna aad ku socotaan fi iini dhoobada aad ku socotaan iyo wadaxadi iyo simbirixada meeshaan sibiqsibiq ah iyo simbirixadaas inaad ku bariiqataan ood ku jajabtaan ood ku dhibaatootaan ayaa naca marka roob aad u xoog badan oo muxuu ahaa dhib geysana ayaa koleyba jiray wallahu aclam buhari muslim ayaa xadiis soo saaray laakiin asal jumcada laga tegin iyo waajibkeeda waxaa weeyaan waa baabkan soo socda ayaa aad u cadayni baabu wujuubi jumcati jumcada waajibnimadeeda iyo wataqliidi isku adkayn fii tarkiha ka tegitaankeeda laisku adkaeyo laisku dhalaaliyo oo qof ka taga dhibdhiba inuu soo gaara lacday uu baabkan u baabiyay xadidkun afar boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma wa abi hurayrata radia allahu taala anu ardaa laba mukiriin ah oo raggii axaadiista nabigeena raggii ugu axaadiis badnay ayaa isugu taga xadiidkaas annahumaa labada saxaabi samica rasul bay ka maqleen sal ll slam yaquul nabigeena isagoo le ayay ka maqleen calaa acwaadi mimberihi mimbarkiisa laamankiisa isagoo saaran isagoo mimbarka saaran acwaadku waa laamankii laga sameeyey mimbarki isagoo lahay ka maqleen sala allah alay slam layantahiyanna haka reebtoo haka oo haka reebtoomeeno aqwaaman qola can wadcihim ka tegitaanka ay ka tegayaan aljumcaat jimcooyinka ka tegayaan aw amaba layahtimana allahu alweyn wuxuu dabooli doonaa dabooli doonaa calaa quluubihim quluubtooda ayuu dabool saari doonaa uma intaa kadibna layakuunanna waxay noqon doonaan min alhaafiliina kuwa hilmaamsan oo ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa iyo muxuuaha diin iyo alla ka baqitaan iyo wanaagoo dhan qalbigooda uu faarog ka yahay ay noqon doonaan ayuu nabigeena calayna sal sl marka jumcada in laga tago waxaad u dhib badan waa dadka hadda ku nool yurub oo kale oo meelaha jumcada aan laga ogeyn ku nool south africa laftirkeeda dhallinyarada lokoshinada ku nool oo meelaha gobolada aan lahayn eh, eh, ku nool dad runtii dhib badan baa jira xaqiiqatan aad u badan baa jira xafiisyada dowladda hataa dadka shaqeeya waa la ogolya inay soo baxaan nidaamka asaga koleyba haddii ay wax isbedel uusan dhicin marka jumcada in laga taga maba abadan baab jira maaha suuqyada xataa haddii jimcada suuqyada qaar waa la xiraa lagu yidhi oo muxuu ahaa jumcada ayaa loo xiraa laakiin inta badan way furan yihiin oo maxaa diida haddii aan awalka hore iska xirano wax badan wax noo diidaa inkastoo wax noo ay jirin inaan shaqaysano laakiin gaalada waad aragteen dadkan kristanka ah axadii dhan waa waxooda waa xiranayan iyo shaqadoodii ma anaga kan guri badan mis annaga ka tabadar ya ma ka tabadaranahay marka baabkaas in la eega laftarkiisa waxba u baahan yahay inkastoo de wax waajib uusan ahayn oo markuun aadaankaas la addimo ay beec xaaraan u noqoni laakiin wixii ka horey laftarkeeda u diyaargarow iyo qalbigii in la dejiyo quraan in la ahriyo kalahitaankan ka warramayno hadda eh, neefka geela lagu qaadanayo boqol kun lacag gaaraysa qof sadaqaysa wax badan baa marka qofkii ah, ka dayacmay xadidkan afar boqol iyo afar iyo sideetanaad can abdillahi bn mascuud xalw radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigen wuxuu yihi liqowmin qolo wuxuu ku yidhi yatakhalafuuna can jumcati jumcada kadib dhacaan amaba aanan imaadin laqad hamamtu waxaan damcay an amura inaan far rajulan yusallii binnaas dadka dujiyo uma intaa kadib uxariqa aan ku guba calaa rijaalin rag yatakhalafuuna can jumcati jumcada kadib dhacayaan amaba ka baaqanayaan buyuutan guryood aan ku guba ayaa nabiga damcay ayuu yih alayh slat slam imam muslim axadiis soo saaray xadiidkan afar boqol iyo shan iyo sideetanaad can abiljacdi waxaa la yidhi aldamriyi saxaabigaas wa kaana lahu suxbatun suxba ayaa u sugnaatay saxaabinimo ana rasul rasul sal sl qal nabigen wuxuu man taraka qofkii isaga taga salaata jumcan saddex jimcoyn tahawunan isagoo fuudaysana biha fuudaysani xanuun hadduu ugu taga iyo daruuro ay timaado baab kale dabaca allahu calaa qalbi qalbigiisa ilahi wuu daboolaa dabool ayaa la saaray aanan laga qaadaynin abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja daarim ay soo saaro xadidka xasan saxiix weyaan xadiidkun afar boqol iyo lix iyo sideetanaad can taariq ibni shahaab waxaa arkay dar bnu shahaab wuxuu geeriyooday sideetan iyo shantii hijra sideetan iyo labadii hijrada nabigeena ama sideetan iyo saddexdii saxaabigaas nabiga arkay isagoo aad u yar a nabiga wuxuu ka waray sal sl qal nabigena wuxuu yidhi inta badan saxaabigaa saxaabigoolo ka waranaya inta badan saas weyaan qaala wuxu yidhi aljumcatu jumcada xaqun waa xaqa waajibun waajibku calaa kulli muslim muslim arku waajibka weyn fii jamacati inuu jamaca ku tukada ilaa arbacatan afar mooyane cabdun mamluukun addoon la leeyahay annaga addoommiyaan gacan ku hayna waa maya aw imra'atun haweeney aw sabiyun ama canug yar oonan qaangaarin aw mariidun ama qof xanuunsan intaba waxaa weyaan waajib intaas waajib kuma ah wey lakin inta kale waajib ayuu ku yahay xadiidka abu daawud ayaa soo sar xadis saxiixa baabu taxriimi lbeyci beyca xaaraannimadiisa waqt aljumcati jumcada waqtigeeda ayuu baabkan u baabiyay xadidkan afar boqol iyo toddoba iyo sideetanaad can ibn cabas a radi allahu tacala canhuma qala wuxu yih abdullahi bn cabaas yaxrumu lbeycu beyc waa xaraam xiina idin xilliga jumcada la aadimo beyc waa xaraam weyaan abewaaa la yihah aladaan almuxarim can caa waxaa laga wari ibn abi rabax qala wuxuu yidhi taxrumu asinaacaat sancooyinka iyo shaqooyinka oo dhan waa xaaraan kuluha dhammaanteed xilliga aadaanka dam la aadimo can zuhri waa laga wari wuxuu yihi maxamed bin shahaab zuhri ida adana almuadin muadinka hadduu aadimo yowma aljimcati wa huwa musaafirun isagoo musaafir ah qofka fa calayhi an yashhada adoo magaalada musaafir ku ah la aadimo oo salaadii jumcada mxuu ahaa la aadimo gal weyaan duka buhaari ayaa soo saara adikaas baab istiqbaal imaam imaamka in xaggiisa loo jeestay wa huwa yakhtabu isagoo khudbayna oo wejigiisa iyo dhankiisa la aado ayuu baabkan u baab yahay on can ibn mascuud wuxuu rg cbdullah ibn mascud qal wuxu ri abdullah ibn mascuud kaana rasul la rasulka wu sal slm ida stawa almimber mimbarka hadduu muxuu aha ku ekaado u fula istaqbalnaha biwujuuhina wajiyaalkanaga nabiga alla qaabili jirna calayhi salatu wasalaam tirmidi ayaa soo sar xadiis saxiixa baabu ziinati lyowm ljimcati maalin jimca lisu qurxiy ayuu baabkan u baab an cabdilahi bn slm waa radi alahu ta arda anahu cbdilahi bn slm samica rasuula nabig ayuu ka maqlay sal sl qul nabigan isagoo le maa calaa axadikum midkiin maxay ka dhibaysaa in wajada hadduu helo aw amaba in wajadtum haddii aad heli kartaan an yattakhida inuu samaysto thawbeyn laba mara oo isku joog ah liyowmi ljumcati maalinta jumcada siwa thawbay mihnatihi maryaha aad ku shaqaysana ood ku danaysa aanan ahayn oo jimcadaad meel udhigata maxay kaa dhibaysaa weya haddi aad heli karto abu daawud ibn maaja xadiis saxiixa baaba karaahat takhai riqaabi yowm ljimcati maalinta qiyaama maalinta jimcada in dadka muxua qoortooda la dul maro oo muxuuah la dul socdo ama laga tallaabsado in ay karaahiyataon la ogolaan ayuu baabkan u baabay xadidka boqol iyo sagaashanaad can cabdillahi busrin waxaa la wariyey radia taala arda qala wuxu yhi cbdullahi jaءa rajulu baa yimid yatahaطa isagoo ka tallaabsanay riqaab الnaas dadka mxua qoortooda yowma اljumcati maalin jumca wالnabiyu nabigan yakhطbu khudbayni faqala lahu nabig wuxuu ku yiri sal slm ijlis fariise faqad aadayt dadku waad dhiftay ka fariisa ummadda ayuu nabigu ku yiri sal slm abu dawud tirmidi nasaa-i waa xadiis saxiixa xadiidka u dambeeya casharka insha allahu tacaala ama baabka u dambeeya baabu nucaas lulmada fii salaati اjumcati salaat jumca qofka inuu lulmoodo ayuu baabkan u baabiyay aad baan ugu badan arintayda arinta ayada imtixaan baa hays dadki waxaa weeyaan kor ku tukada ama masaajid gudiis ku tukada khaiib nooc kasta ha khudbaya hakal yani qofkii markii khudbada la bilaabay inta ka horreys wuu daldalmaya qofki caadi wayaan khudbada ma la bilaabay baalkii alol mugta saasuu ka siinaya saasuu ruuxaya war baalka la iska naro yaan la hurdin xadiidku afar boqol iyo ko iyo sagaashanaad can ibni cumar waxaa radi allahu taala canhuma qala wuxu uhi abdullahi bn cumar samictu rasul baan ka maqla sal sl qul isagoo le idaa nacasa hadduu lulmado axaduku midkiin wahuwa fi lmasjidi masjidka muxuu ah ku dhex sugan yahay falyataxawal ha ka wareegi majlisi meeshuu fadhi dalika shay waa lagu galay shaydaanka ku galay waxaad yeeli meesha ka bood meel kale aad meeshaas meel lagu galay waa khatar aad ku jirtaa dalika ilaa hayrihi haddii aad fasalada ku tukata haddii aad gudaha ku tukata haddii aad gadaal ku tukata haddii aad muxuua ah, meel walba tiim dhan ayaa iska hurdi dadkii oo kaale shaqada laguma hurda oo hawlahabka laguma hurda maxaa keena in lagu hurda muxuu ahaa khudbadii arrintaa marka aad loogu baraarugo loolitaanka looba halkaan iska tuurna marka xadiidkaas waxaa soo saaray abu dawuud iyo tirmidi waa xadiid saxiixada wallah aclam wasal ll sla abdi rasul mustafa